رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد باب بيان زوال تطهيره وباب يهي بيه لغو ويسيستي ضمير كالكسون نقنيه biyihii lagu dahaaro qaatay daahirintoodu inay zuushay caddaynteedu baabuy yacni biyihii lagu dahaaro qaatay aan xalay darsiga ugu dambeeyey kaga soo hadalnay ma nijaasba mise waa daahir oo axaadiista uu axaadiis soo caddaysay inay biyahaasi daahir yihiin waxaa hadda laga hadlayaa baabkan laga hadlayaa biyihii nooca ah garanna inay daahir yihiin laakiin wax ma daahirin karaan mutahir ma yihiin way maana marka wuxuu leeyahay sheekhu daahirintoodii ay wax daahiriyaan inay zuushay caddaynteedu baabu yahay xagga horena muxuu ahaa inay daahir yihiin waxaa kala gedisan marka oo fuqahadu ay kala qaadayaan daahir iyo mutahir biyaha waxay u qaybiyaan daahir mutahir ah kuwa lafahooda daahir u ah waxna lagu daahiriyo oo lagu weyse qaato lagu qabaysto oo axdaasta daahirisa kaas waa biyahay dhahaan almaa lmutlaq bay dhahaan qaybta labaadna waxay yidhaahdaan waa daahir hayru mutahir lafihiisa daahir buu u yahay laakiin waxba ma daahiriyo waana biyaha ay mustacmalka lafdigaas u isticmaalaan almaa lmustacmal bay dhahaan qaybta saddexaadna de waa biyaha nijaasoobay wey oo kuwaasi daahirnimadiibayba waayeenba marka halkan wuxuu kaga hadlayaa qaybtaas la isticmaalay laakiin daahirka ah loo isticmaalay lirafci alxadath laakiin daahirka ah kuwii daahirka ahaa mudahir ma noqon karaan wax ma lagu daahirin karaa wuxuu leeyahay marka dahaaradoodii may tadhiirintoodii ay wax daahiriyaan inay zuushay oyna waxba daahirin karin taas caddaynteedu baab can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya nabigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam qaala wuxuu yihi laa yaktasilanna yuusan qabaysanin axadukum midkiin filmaa'i biyihii dhexdooda addaa'imi ee fadhiyey wa huwa isaga oo junubun janaabo qaba isagoo mid janaabo qaba ah biyaha fadhiya yuusan ku qabaysan ayb addaa'im bimacna saakin waay biyaha fadhiya ee aan soconin wa huwa junubun isagoo mid janaabo qaba fa qaaluu waxay yidhahdeen raggii ardada ahaa ee abu hureyre xadiiska ka dhagaysanayay qaaluu waxay yidhahdeen yaa aba hureyra abu hureyrow kayfa yafcalu seebuu yeeli seebuu samaynaa ruuxii markuu biyo fadhiyo kor yimaado uusanna janaabo qabo yuusan dhexdooda ku qabaysanin baa layidhi oo uusan dhex gelin muxuu samaynaa marka wuxuu yidhi qaala abu hureyra wuxuu yidhi yatanaawaluhu wuu qaadanayaa tanaawulan qaadasho a ah, ama weel darso ama gacmaha darso waad qaadan laakiin ha dhex gelin taasi waa fahamka abu hureyre wa yatanaawaluhu tanaawulan wuxuuna wadaa macnaha la diidan yaha waxa weeye dhexgelidda iyo muquurashada rawa waxaa wariyey xadiidkaasi muslim muslim baa wariyey wa maaja iyo ibnu maajah baa wariyey ayb riwaayadaasi marka hadda waxay ku tusaysaa aslanba inaysan bannaanayn biyo fadhiya in lagu dhex qabaysto janaabana looga looga qabaysto yacni qabiiskii keliya oo aad dhex gashaan la ogoleen nahyigaasi daahiriyada iyo xanaabiladu waxay leeyihiin litaxriim waana asalka nahyiga dilaaladiisu waa saas inay xaaraam tahay in la dhex galo lagu dhex qabaysta adoo janaabo qaba daahirka nahyigu waa sidaa maca lanna annahyi yaqtadii taxriim wey macana ayb culimada qaarna way waxay leeyihiin mee taxriim ma gaadhsiisna karaahiyi waxbay dhahayan weli axmeda axmed waxaa u sugnaaday wa abi daawuuda iyo abu daawuud waxaa u sugnaaday laa yabuulanna yuusan kaajin axadukum midkiin fil maa'i biyihii dhexdooda yuusan ku kaajin addaa'imi ee fadhiyey walaa yaktasil yuusanna qabaysanin fiihi biyaha dhexdooda min janaabatin janaaba yuusan kaga qabaysanin ayb riwaayadaasina way sugan tahay oo lafdiga axmed iyo abu daawuud ay soo saareen kii hore wuxuu kaga gedisan yahay xagga macnaha xagga macnuhu kaga gedisan yahay kii hore wuxuu wuxuu faa'iideeyey yacni waxa weeyaan almancu min aliqtisaal fi lmaai daa'imi liljanaaba kaadin muusan ka hadlay isaga biyaha ku kaadintooda iyo ku kaadin la'aantooda lafdigaa hore muusan u tacarudin laakiin muxuu ka hadlay adoo janaabo qaba biyo fadhiyaha ku qabaysana ha dhex geli ayb lafdigan axmed iyo abu daawuud ay soo saareeni laba macnoo kala madax bannaan buu faa'iideynaa waa midda koobaadee wuxuu reebay biyaha fadhiya in lagu kaajo ayb wanahyu fii aslihi yaqtadii taxriim waana sida ay daahiriyad iyo xanaabiladu ku tageen way maana biyaha fadhiya ha ku kaajo walaa yaktasil fiihi min janaaba janaabana yuusan kaga qabaysanin labadoodiyo mid walba goonidiisa loo reebay waay ha ku kaajin way madax bannaanta ama markaa janaabo qabays inaad ku qabaysato ku talagal ama qabays ha ugu talagelin kaadida sideedaba ha ku kaajin biyo biyo macnaha fadhiya ayib janaabana ha kaga qabaysanin sideedaba ama ku kaadi ama ha ku kaadinin laakiin janaaba kaga qabaysanin ha dhex gelin biyo fadhiya riwaayadan dambe iyaduna waxay kutusi markaa almancu min kulli waaxidin min albawli waaliqtisaali fiihi cala infiraadihi mid walba goonidiisay u reebtay kaayadana gooni bay u reebtay ku qabaysigana gooni bay u reebtay adoo janaabo qaba ayb lafdi kalaa inoo imaan doona oo ku imaan doona muxuu ahaayey baabka xukmu lmaa idaa laaqat nijaas annajaasa oo xadiis abi hurayra ah uma yaqtasilu fiihi lafdigaasina wuxuu ka hadlayaa oo sheegayaa inaad kulmiso ku kaadinta iyo ku qabaysiga saas man intaad ku kaadido haddana inaad ku qabaysato taasuu diidaya saddex macnoo kale madax bannaan bay marka alfaadani faa'iidaynaysa oo reebaysa midi kaadidii oo keligeeduu reebaya midna qabayskii adoo janaabo qaboo keligiisuu reebaya midna wuxuu reebayaa intaad ku kaadida haddana inaad ku qabaysid oo dex gasho macna mid walba goonidiisa marka macaanida siyaadadii uu siiya u kordhinaya ayib sidee loo looga faa'iidaysanayaa marka biyaha yacni la isticmaalay ee xadad rafcintiisa loo isticmaalay ee mustacmalka fuqahadu ay yidhaahdaan inaan haddana loo isticmaali karin daahirin ama weysaysi ama qabays waajiba inaan mar kale loo isticmaali karin xagee buu kaa tusaya axaadiistani dilaalada xagee wa sheekhaa kale wuxuu yidhi wa haada nahyu nahyigani oo can ilgusli layska reebay qabaysi fiihi biyaha dhexooda lagu qabaystaay yadullu wuxuu ku tusayaa nahyigani calaa annahu qabayskaas laa yasixu inuusan asaxaynin walaa yujziyu inuusan gudaynin sooma haddaad ku dhex qabaysato adaad janaabo qaba biyo fadhiya aad dhex gasho daahirka nahyigu wuxuu faa'iideynayaa inaysan qabayskaasi kaana asixin uusan kaana gudin leanno waa xaaraan sida uu daahirka nahyigu faa'iideynaya wabittaali yaqtadi alfasaad waxba yani waxa weye kaaga hagaagi maayaan wamaa daalika kaasina ma ahanin maxay biyihii u noqdeen qabayskii ay muxuu ahaay u asixi waayo wamaa daalika arrinkaasi muxuu mana ahaanin sixid la-aantii iyo gudid la ma ahaanin ilaa lisayruuratihi ahaanshihiisa darteed mooye wax kale ma ahaanin biyihii uu ahaaday mustacmalan min la isticmaalay uu ahaaday biawali juz-in gobolka ugu horeeya oo yulaaqiihi bisababi awali juz-in buu mustacmal ku noqday qaybta ugu horraysa oo yulaaqiihi la kulmaya min almuqtasali fiihi ka lagu qabaystay dhexdiisa inta qeybta ugu horaysee kala kulanta ayaa biyihii mustacmalka ka dhigtay ayib wa haadaa kanna maxmuulun mid lagu xambaaray weeye cala aladii midka laa yaxmilu aan qaadaynin annajaasata nijaasada aan qaadi karin biyaha sidaa noqonayana waxaa lagu xambaarayaa inay yihiin biyaha aan nijaasada qaadi karin oo nijaasadaan iska celin karin wuu soo wadaa wuu ka hadli doonaa biyaha aan nijaasada xambaari karin oon iska celin karin oo markay nijaasadu la kulantaba nijaasoobaya waa biyaha yar buu dhihi doonaa biyaha badan ma aha buu leeyahy macnaha biyuhu hadday badan yihiinoo fadhiyaan oo aad ku dhex qabaysato qabayskaagaasi ma saamaynaya haddana waad ku qabaysata laakiin biyaha mustacmalka noqonaya markaad ku dhex qabaysato kadibna aan tadhiirin kale loo isticmaali karin waa markay ka yar yihiin oo ay biyihii yihiin nijaasada xambaarayay oo nijaasada ay saamaynaysay markay ku dhacdo qiyaastooda iyo xadididoodana wuu soo wadaa wuu ka hadli doonaa insha alla wa haada kani maxmuulun mid lagu xambaaray weeye cala aladii kii ay cala almaai aladii waay biyaha laa yaxmilu aan xambaaraynin an nijaasada aan xambaaraynin mid yaa lagu xambaaraya waay wa amaa maa yaxmiluhaa biyaha nijaasada xambaaraya oo nijaasada qaadanaya oo nijaasadu ay saamaynayaan yaraantooda darteed faalquslu qabaysku fiihi biyaha dhexeeda lagu qabaystaayo majziyun mid gudaya waay ama mujziun mid gudaya waay mujziun mid gudaya waay ayb falxadiidu marka xadiidku laa yatacaddaa ma gudbayo ilayhi biyaha faraha badan biyaha faraha badan uma gudbayo xukmu xukumkiisu uma gudbayo min ariiqi lwlaa yani waxa weye yani waxa weeye ariiqa eh, sii xagtirsan yani waxa weya bimacnaa waxa weeyaan eh, waxa eh, ma haba yaraatee uma gudbayo diyahaas aan xambaaray nijaasada iska celinaya xukumku uma gudbayo wey macnaa warka murtidiisu waxa waaye sheekha hadalkiisu ku saabsan yahay wuxuu rabaa inuu wejiga qaabka loo deliishaday xadiidka fasiro wuxuu leeyahy marka nahyigan la reebay biyaha ku qabaysanid adoo janaabo qaba wuxuu ku tusayaa haddaad ku qabaysato inaysan asaxaynin qabayskaaga muxuu asixi waaye sababtuu u asixi waaye waxa weeye biyihii baa mustacmal noqday ayib biyihii hadday mustacmal noqdeenoo qabays waajiba lagaga qabaystay oo ma ma la iiga horreeyey seebay mustacmal ku noqdeen anaaba ugu horreeyo galay wuxuu ku leeyahay markii ugu horraysay ee qaybtii ugu horraysay aad ku bilowday qabayska oo jus-i ugu horreeyay aad la kulantay bay biyihii kulli mustacmal noqdeen sidaas daraaddeed bayna xadaskii kaa rafcinayn mar hadday mustacmal noqdeen waa biyahee marka waa biyaha yar ee aan nijaasada iska celin karin amaa biyaha badan ee nijaasada iska celin kara kuwaa lagama hadlayo qabayska aad ku qabaysatay iyagu mustacmal ku noqon maayaan mana saamaynayso qabayska aad ku dhex qabaysatay iyo nijaasadu toona ma saamaynayso saas ule macna wa haada nahyu nahyigani canilgusli layska reebay qabaysiga fiihi biyaha lagu dhex qabaysto reebidda layska reebay yadullu nahyigu wuxuu ku tusi calaa annahu gusligaas laa yasixu inuusan asaxaynin walaa yujziu inuusan gudayn wamaa daalika kaasina ma ahan ilaa lisayruuratihi ahaanshihiisa darteed mooye wax kale ma ahan biyihii ay ahaadeen mustacmalan kuwo la isticmaalay ay noqdeen biawali juz'in bay ku noqdeen gobolka ugu horreeya sababtii oo yulaaqiihi uu la kulmayo min almuqtasali fii yulaaqiihi faacilkeed waxa wey yulaaqiihi almuqtasilu kii qabaysanayey uu kala kulmayo min almuqtasali fiihi biyaha lagu dhex qabaysanayo uu kala kulmayo yacni markaad qaybta ugu horraysa kala kulantoo jidhkaaga ay isgaadhaan bay biyihii mustacmal isu bedeleen mar hadday mustacmal isu bedeleenna shirka intiisii keliya xadadkii kugu yaallay ma rafcinayaan waase goorma ayib wa haada kani maxmuulun mid lagu xambaaray weeye cala aladii kii biihi laa yaxmilu aan xambaaraynin annajaasata nijaasada aan xambaaraynin biyaha aan nijaasada xambaaraynin bimacnaa waxa weeyaan waa biyaha aan nijaasada iska celin karin saas macana biyaha aan saas hadda ka wada laa yaxmilu aan xambaaraynin oo aan xamilaynin waay annajaasata najaasada aan xamilaynin oo nijaasadu ay saamaynayso kuwaa yarka abaa ah laga wadaa waana u tegi doonaa yani xadididooda wa amaa maa yaxmiluhaa wa amaa maa yaxmiluhaa biyaha xambaaraya ee xamili kara nijaasada ee iska celin kara ee nijaasadu ayna saamaynaynin falguslu qabaysku fiihi dhexdooda lagu qabaystaayey mujziun mid gudaya wey markaas waa kaa gudayaayo waa kaa aslaxaya falxadiidu marka xadiidku laa yatacaddaa ma gudbayo ilayhi xaggiisa uma gudbayo a falxadatu markaa wey hadduu sidaa noqdo isagaana ka fiican saasaa ka fiican falxadatu marka xadadkii laa yatacaddaa ma gudbayo ilayhi biyaha faraha badan ee aan nijaasada xambaaraynin uma gudbayo xukmuhu xukumkiisu uma gudbayo min ariiqi alwlaa yacni ariiq ka sii xagjirsan macnaheedu waxa weeye biyihii badnaa qayb ka mida markaad gasho oo aad kaga qabaysato qaybtiisii faraha badnayd ee nijaasada iska celinaysay xadadkii u gudbi maayo mana saamaynayo wabitaali wuu gudayaa in aad ku tahaaro qaadato saasuu macnaha ka wada xadad haddii la yidhaha aniga lag wuxuu ii qorayaa falxadiid وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري وحل قول عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال وحول حدثني وحا إي ورمتي وحا إي ور حدثتني وان الربيع بنت معوذ بن عفراء أيا إي ورمتي فذكر وحو شيغي حديث xadiia wuduu'i nabiy sal lay wasalam nebiga weysaysigiisa xadiidkii ku saabsanaa oo ay werisay rubayic ayuu markaa sheegay yaa sheegaya yani cabdulaahi baa sheegaya cabdulahi bn maxamed ibni caqiil ayaa xadiidka sheegay oo ka sheegay wa fii xadiidka waxaa ku soo arooray xadiidkii nebiga weysadiisa ku saabsanaa ee rubayic binti mucawid ay nebiga ka warinaysay fiihi dhexdiisa waxaa ku yimid lafdigan wa masaxa wuu masaxay ra'sahu madaxiisuu masaxay nebigu sal alay slam bimaa baqiya wixii soo hadhay buu ku masaxay min waduu'ihi biyuhuu ku weysaysanaya wixii ka soo hadhay fii yadayhi gacmihiisana ku soo hadhay maratayni laba goor buu madaxa ku masaxay yacni waxa weeyaan biyihii uu ku weyse qaadanayey markuu eh, dhaqay xubnaha markuu dhaqayey biyihii gacanta ku soo hadhay buu madaxa ku masaxay laba goor biyo cusub umuna soo qaadin waayo biyo kale umuna soo qaadine biyihii uu qoyaankii gacantiisa ku yaalay buu laba goor madaxa ku masaxay bada'a wuu bilaabay bimu'akharihi madaxa xaggiisa dambuu ku bilaabay qadaadka uma kadibna raddahu wuu soo celiyey masxigii ilaa naasiyatihi fooddiisuu usoo celiyey madaxa fooddiisuu usoo celiyey wa ghasala wuu dhaqay marka kadib rijlayhi labadiisa lugood alaaan alaaan saddex saddex goor buu dhaqay rawaxa wariyey xadiidka axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda baa wariyey mukhtasaran xaal uu yahay mid la gaabiyey wa lafduhu lafdigiisuna waxa weeye markuu abu daawuud warinayo anna rasuula allahi sal alay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam masaxa wuxuu masaxay ra'sahu madaxiis min fadli maa'in biyo hadhaagood ama biyo dheeraadkood oo kaana ahaa biyadayhi labadiisa gacmood biyo dheeraad ah ama hadhaa ah oo gacmihii labadiisa gacmood ku soo hadhay buu ku masaxay madaxiisa lafdigaasi waa lafdiga abu daawuud oo mukhtasar ah laakiin lafdiga horeo xadiidku markuu dheer yahay ah axmed baa soo saaray saas way macana axmed baa soo saaray lafdiga abu daawuud wuu gaaban yahay lakin xadiiska isagoo dheer buu soo saaray alimaamu axmed caleyh raxmat ullah ayib xadiidku marka waa xadiid xasan ah bacdu ahli ahlilcilmina shuduud bay ku xukumayaan xadiidkaas ah oo laba meelood ayuu khalad kaga jiraa bay leeyihi biyihii gacantiisa ku soo hadhay iyo qoyaankii uu madaxiisa ku masaxay xadiidkii cabdullaahi zayd zayda inoo imaan doona oo biyo cusub buu usoo qaaday ah ayuu ka hor imaanayaa bay leeyihi xadiiskaasaana ka xoog badan sanad ahaan sidaas daraaddeed halkaa shuduud baa kaga jiray leeyihi midda labaad waxay leeyihiin xadiidka cabdullaahi bnu zayd madaxa hal mar inuu masaxay buu sheegaya kanina wuxuu sheegayaa xadiidu rubayic laba goor inuu masaxay labadaa beed mukhaalafaa kaga jirta sida ay culimmada qaarkood leeyihiin waxa weeye labada xadiis khilaafba kama dhexay leanna rubayicna waxay sheegtay qaab nebigu u weyse qaatay cabdullaahi ibnu zaydna wuxuu sheegay qaab nebigu u weyse qaatay labada qaabba waa bannaan yahi wax tacaarudba kama dhexay leanna waxaa soo aroortay axaadiisa kusoo xadiisu cusmaan xadiisu caliyin xadiis xadiis far badanoo sifada nebigu u weysaystay kala duduwan tahay nin walba mar uu nebigu weysaysanahayay buu weysadiisii soo guuriyey qaabab kala gedisanoo kulli wada bannaan way marka sidaasaana sax sidaasaa saxaho xadiidu rubayic waa xasan waana lagu camalfali macnaha sidaas weeyaan waa la samayn karaa qaabkan qaabka kaleetana qaababka kale soo arooray asaxayna waa la samayn karay ayb xadiidkani marka yani wuxuu u deliishanaya isagaa inoo sheegi doona sheekhu isagaa ka hadli doona oo baabkan hadda waxa weye biyihii la isticmaalay ee mustacmalka noqday biyihii mustacmalka noqday inaan mar labaad lagu dahaaro qaadan karaynin oyna wax tadhiirinaynin oo tadhiirintoodii ay zuushay xaggee baa see loogu deliishanaya uu ka hadldoon qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi cabdullaahi bnu muxamed ibnu caqiil saduuq cabdullaahi bnu maxamed ibnu caqiil waa saduuq laakiin tukullima waxaase laga hadlay buu ihi fiihi dhexdiisa takallama waxaa ka hadlay dhe fiihi dhexdiisa bacduhum muxadisiinta qaarkood ayaa ninkaasi wax ka sheegay min qibali xifdihi xifdigiisa dhanka xifdigiisa ayay wax kaga sheegeen xagga kale waa nin cadaaladiisa iyo diyaanadiisa iyo aan laga hadlin laakiin rag baa xifdigiisa duray a oo dhanka xifdigiisa waxoogaa eh, xifdigiisa inuu si wax ka ah oo khalal ku jiray bay qaarkood tilmaameen buu le muxadisiinta wa qaala albukhaariyu bukhaarina wuxuu yidhi kaana axmedu wa isxaaqu walxumaydiyu yaxtajuuna bixadiidihi axmed ibnu xambal isxaaq ibnu ibraahim ibnu rahwiya alxandali iyo xumaydi cabdullahi ibnu zubayr almaki yaxtajuuna waxay xujaysan jireen bixadiidihi bay xujaysan jireen xadiidka cabdullaahi ibni maxamed ibnu caqiil ayb hadalkaasi waxoogaa waxaad moodaa wa qaala albukhaariyu iyo inuu kala go-an yahay qaala tirmidiyu saasaa laga yaabaa in loo fahmo waana sida daahir ka muuqato wa hadalka dhammaantii tirmidi baa iskale qaala albukhaariyu dhammaan isagaa cabdullahi bn maxamed ibni caqiil saduuq markuu yidhi kadib min qibali xifdihi ayaa wuxuu yidhi abu ciisa waa tirmidi samictu moxamed ibni musaaciil yaquulu kana axmed ibnu xambal waisxaaq ibnu ibraahim walxumaydiyu yaxtajuuna bixadiidi cabdillahi bni moxamed ibni caqiil qaala muxamedun wa huwa muqaaribu lxadiid sidaasaa tirmidiga uu hadalka ugu yaallaa marka hadalkan qaala albukhaariyu kama go'na hadalka tirmidi ee tirmidi baa hadalka qaybtiisa horena leh ilaa laga soo gaadho min qibali xifdihi wa qaala albukhaariyu hadalka ana isagaa bukhaari ka soo guurinaya marka hadalku wuu iswataa wuxuu doonayaa marka alimaamu tirmidi inuu ku yidhaahdo ninkaa la yidhaahdo cabdullaahi bn maxamed ibnu caqiil xadiidkiisa a'immadu way xujaysan jireen xataa qaar ka mida muxadisiintu xifdigiisa waxa ka sheegeen bay bimacnaa xadiidkiisu marka xasan buu noqonaya waana sida loo badan yahay yacni xadiidka uu ku jiraay cala aqali darajaatihi xasan buu noqonaya saas man xadiid xasan noqonaya oo la xujaystu noqonaya muxuu u keenay meeshan wa wuxuu meeshan u keenay hadalkan xadiidka oo rubayic bintu mucawid ibni cafraa ayaa waxaa ku jira sanadkiisa cabdullahi bn maxamed ibn caqiil sooma marka xadiidkaas ciladiisu ninkaas waay ee ninkaasi xadiidku inuu daciif yahay ma keeni karaa ninkaasaa ku jira xadiidku daciif buu ku noqonaya maya xadiidku xasan buu ku noqonaya sanad ahaan marka xadiidku sanadkiisu waa xasan ninkaasina cillo u noqon maayo leanna waxa weye a'immadu raggaasi jimaashii way xujaysan jireen saasuu ka wada macna ayb qultu waxaan idhi buu sheekh qultu waxaan idhi buuri wa calaa taqdiiri an yahbuta meesha marka xadiidkan nebigu biyihii gacantiisa ku soo hadhay ayuu madaxa ku masaxay madax masixiddiisu soo waajib ma ah oo rukni ma ah haddana biyo gacantiisa ku sugnaa oo markuu weysaysanayo xubnaha kale dhaqayay gacantiisa ku soo hadhay oo qoyaan ah buu madaxii ku masaxay taas oo macnaheedu ma aha biyo loo isticmaalay xubin kale daahirintii ayaa madaxii lagu masaxay oo biyo mustacmal ah baa haddana loo isticmaalay inay haddana lagu dahaaro qaato hadalkii marka sheekhu aad soo taqriirisay ee ahaa biyaha lagu dahaaro qaatee mustacmalka noqday wax kale ma tadhiiriyaan soo xadiiskani kama hor imaanayo sooma soo xadiiskani ma bushinayo saasuu u keenaya marka wuxuu rabaa xadiidka waxaa deliishaday qolyaha ra'yigaa ka hor jeeda wuxuu rabaa inuu ka jawaabo marka ma deliishanaye laakiin wuxuu u keenay inuu qolyaha deliishanaya ka hor dego intaadan xadiiskaba keeninoodan u xujaysanin inuu jawaabtiisa ku sii siiyo oo ku yidhahda xadiiska horta waa sidaaso horta sanadkiisa wax waa laga sheegay kow oo ninkaasaa war ku jira waa midda labaadee hadduuba sugnaadaba jawaabtiisa waatani tani qabso qultu waxaan idhi buhi wa calaa taqdiiri an yahbuta haddii la qadaro inuu sugnaado ana anabiya nebigu sal alay wasalam masaxa ra'sahu nebiyu inuu madaxiisa masaxay bimaa biyo inuu ku masaxay baqiya soo hadhay gacantiisa ku hadhay oo min balali yadayhi labadiisa gacmood qoyaankoodii ah inuu madaxiisa ku masaxay haddiiba la qadaraba kaba soo qaad wa tanazulan kaba soo qaad haddayba sugnaadaba xadiiskaas sugnaantiisa hadal baa ku jire laakiin hadduuba sugnaado falaysa mu uusan ahaanin yadullu mid ku tusaya calaa tahuuriyati almaa'i biyihii inay wax daahiriyaan almustacmali ee la isticmaalay biyaha la isticmaalay oo tadhiir loo isticmaalay inay haddana wax daahirin karaan kuma tusayo wuxuu ku leeyahay sahano marka hore xadiiska waxaan ka doodsanahay sugnaantiisa macnuhu waa saas laakiin haddaan kula ogolaado inuu sugan yahay waxaan ka doodsanaya haddana dilaaladiisa iyo inuu macnahaas ku tusayaan ka doodaya seed uga doodaysaa falaysa ma uusan ahanin yadullu mid tusaya calaa tahuuriyati almaa'i biyihii inay wax daahirinayaan almustacmali ee tadhiirka loo isticmaalay inay mar labaad wax daahirinayaan taa xadiisku marna kuma tusayo xataa hadduu sugnaado maxaa yeele lianna almaa'a biyuhu kullamaa tanaqala mar kastoo uu muxuu ahaayey uu guurguuro ama gedgadoomo fii maxaali tadhiiri meelaha la daahirinayo mar kastoo uu ku wareego oo ku gadgadoomo min hayri mufaaraqatin isagoon biyihii ayna faaruqin meeshii ilaa hayrihaa meeshaa meelan ahayn ayna u faaruqin fa camaluhu biyaha isaga a ah shaqaday qaban lahaayeen wa tadhiiruhu iyo daahiriintii ay samayn lahaani baaqin weli waa baaqi maxanamamanti bimacnaa waxa weeye biyuhu waa mustacmal oo waxuma daahirinaya waxaan leenahay markay meeshii lagu daahirinayey lagu dhaqayey markay ka baxaan oy meel kale aadaan ama dhulkay aadeen ama xubinkii intay dhaafeen bay weel kale ku daateen ama meeshii markay dhaafaan baan leenahay waa mustacmal laakiin xubinkii lagu daahirinayay intay ku dhex wareegahayaan oo masalan gacantay ka tageen muxuu ahaayey farahay u wareegeen wejigay ka wareegeen gacantay tageen gacanta markaa dhaqaysay bay ka wareegeen inta ay meelihii la dhaqaye la daahirinaya ku dhex wareegahayaan biyuhu weli mustacmal ma ah goormay mustacmal noqonaya meelihii lagu daahirinaya markay ka go'aan oo faaruqaan oo meeshaa meelaan hayn ay tagaan markaasaan leenahay waa mustacmal warkaas war cad ma marka nebigu sal alay slam muxuu sameeye wey xadiisku muxuu kutusayaa xadiisku wuxuu ku tusayaa madaxa masixidiisa maxaa ka horreeya soo gacmaha dhaqitaankooda ma gacmihii markuu dhaqay soo ma ayuu biyihii ku soo hadhay gacmaha dhaqitaankooda qoyaankii ka soo hadhay intayna weli gacmaha dhaafin oo meel kala aadin ayuu madaxii ku masaxay mustacmal maaha marka soo ma mustacmal waxaan dhihi lahayn haddii biyahaasoo dhaafay jidhka oo dhulka gaadhay ama weel gaadhay intuu dib uga soo qaato madaxa hadduu ku masixi lahaa markaasaan dhihi lahayn biyihii mustacmalka ahaabuu haddana isku daahiriyey markaasuu daliilku socon lahaa oo xadiiska loo daliishada laakiin hadda daliilkuuma aha ama na sugnaan ku dhihi ama dilaaladiisaan ka doodiyo waxaan ku leeyahay qaabkaad u deliishanaysa maba xadiidka biyuhu nebigu isticmaalay mustacmalba ma ahayne weli xubinkiibay baaqi ku ahaayeen biyo weli xubinkii baaq ku aana mustacmal maaha saasuu leey lianna almaaa biyihii kullamaa tanaqala mar kastoo uu warwareego fii maxaali tathiiri yacni meelaha la daahirinayo ee la dhaqayo waysada ama qabayska meelaha intuu ku warwareegayo min hayri mufaaraqatin isagoon faaruqin ama faaruqid kayrkeed ilaa hayrihaa meelahaa kayrkeedna isagoon u faaruqin fa camaluhu biyaha shaqaday qaban lahaayeen marka wa tathiiruhu iyo daahirintay samayn lahaayeen baaqin weeye markaa weli waa baaqi ayb walihaadaa sidaa daraaddeed yaa laa yaqtacu uusan goynaynin camalahu biyaha shaqaday qabanayaanoo daahirinta fii haadihi alxaali xaalka isagaa taqayuruhu xaalkee wey waa xaalka xubinkii uu weli baaqi ku yahay taqayuruhu ma ma goynayo isbedelidda biyuhu ay isbedelaan binajaasaati ay isku bedelaan waaahiraati iyo waxyaalaha daahirkaa ah ay isku bedelaan hadalkaasina waxa weye wuu tacliilinaya wuxuu leeyahay biyuhu matalan shaqaday qabtaani waa daahirin soo ma inay xubinkii daahiriyaan matalan xubin nijaasoobay bay daahirinayaan xubinkii nijaasoobay marka lagu dhaqayo ama saxro ama kaadi ama nijaaso laga dhaqayo biyihii intay meesha lagu dhaqayo ku wareegayaan oo shaqadii hayaan xubinkiina aynan ka bixin ma dhahayno waa nijaaso laakiin markay xubinka ka infisaalaan lagu dhaqayo nijaasada lagu dhaqayo bannaanka uga baxaan baan waxaan leenahay biyahaas waa nijaas maxaa yeele nijaasaa lagu dhaqay laakiin meeshii ay dhaqayeen intay ku dhex jiraanoo hawsha hayaan waa nijaaso ma dhahayno maxaa yeeley haddaan dhahno waa nijaaso nijaaso sead wax ugu daahiriseen waay su-aashaasaa inugu imaan biyihii markii ugu horraysood ku istijaysanaysa markii ugu horraysoy gaadheenba meeshii saxarada laga dhaqeeyay ama kaadida haddaad tidhaahdo markiiba way nijaasoobeen dee hadday nijaasoobeen say kuu daahirinayaan wa marka shaqada intay hayaan oo wax daahirinayaan biyuhu nijaase ma aha ha infisaaleenoo meesha ha dhaafeen meel kale ha aadeen markaasaan ka hadlaynaa macnaha ama ma aheen hadday isbeddelaan oo waxyaalaha kale daahirka isku beddelaan ma dhahayno biyuhu shaqaday qaban lahaayeen oo daahirintii awey waayeen ma dhahayno maxay ka wadaa maalan yacni waxaa la daahirinayaa meel maalan ama caano ama waxyaalo ayaa muxuu ahaayey midabka biyaha beddelaya ayaa meesha haysta waana meel nijaasaa biyihii markii lagu shubo midabkoodii waa isbedelaya biyaha haddii midabkooda isbedelana biyanimadii waa ka tageen caanay noqdeen soo ma caano cad bay noqdeen caanaha ay noqdeen waa daahir nijaaso maaha waa daahir nijaaso maaha ayib daahir iyagoo ah biyo iyagoo aba ah waxay isku bedeleen wax daahir ah shaqayna hayaan markaa isbeddelkaa biyihii ku dhacay oo biyanimadoodii ay ka tageen inta ay meesha shaqada ka hayaan hawshay qaban lahaayeen oo daahiriinta ama lumayso laakiin goormay lumaysaa meesha shaqada ay hayaan markay ka baxaan midabkoodiina isbedelo urkoodii isbedelo waxa uu isku bedelena shay daahira u yahay baa waxaan leenahay biyahani daahir haba ahaadeen laakiin mudahir maaha laakiin intay shaqada hayaan maya bule macnaha walihaada sidaa daraaddeed baa laa yaqtacu ma goynayo camalahu biyaha shaqaday qaban lahaayeen oo daahirinta ah fii haadihi alxaali xaalka isaga waa xaalkee waa xaalka ay ku dhex sugan yihiin meeshay daahirinayeen taqayuruhu ma goynayo biyahaasi isbeddelkooda binnijaasaati ay isku beddelaan waaahiraati iyo waxyaalaha daahirka ay isku beddelaan nijaasadii lagu dhaqeeyay iska beddeleen ama shay daahiraaba beddelayba macnaha ayib saas adiga warka murtidiisa biyaha mustacmalka ee dahaaro loo isticmaalay inaan mar kale dahaaro loo isticmaali karinoo mudahir ayna noqon karaynin waa madhabka jumhuurta ayb waa madhabka jumhuurtu ay qabto oo waxay leeyihiin biyahani mustacmal bay noqdeen lama layskumana daahirin karo axaadiis badan bay u deliishanayaan oo dilaaladooda war badan u ka tageen iyo dood badan riwaaya can maalik iyo abi xaniifa waxay leeyihiin iyo daahiriyada weliba biyaha haddii la isticmaalo oo daahirin loo isticmaalo aynan nijaasoobin anana aynana isbedelin mar kale haddana waa lagu dahaaro qaadan karaa saas daraaddeed agtooda wax biyo mustacmal la yidhahdo kamaba jiran biyuhu waa laba biyo daahir ah oo mudahir ah iyo biyo nijaaso ah ama biyo mustacmaloo tadhiir loo isticmaalay oon haddana tadhiir labaad geli karin cinda haaulaa'i wax jira maaha adilada qolyahaasi ay deliishadeenna kulli waxay leeyihiin wax ku cad ma jiro sababta loo diiday inay tahay mustacmal bay noqdeen ee asbaab kalaa dhici karta inay nahyiga ku saabsantahy maalan xadiiskii ay deliishadeene ahaa biyaha fadhiyaha ku qabaysanina soo qoladayna mayna dhihin sababta loo reebeeyey biyihii baa mustacmal noqonaya waxay yidhahdeen laazim maaha idinkunbaa warkaa la soo baxay cillad idinku aad soo fahamteen uun weeye laakiin waxaa dhici karta in sababta loo reebay ay tahay lilistiqdaar biyahan iyaan la qudhunsanin oo dadkaad ka faa'idaysanayeena qudhi noqonin cillooyin kalaa jiri kara laakiin wax cad ma haysaan wax cad hadduuna jirinna biyaha asalkoodu waa inayna yihiin daahir mudahira saasaa asal hadday ka baxayaan waa inaad daliil cad keentaan daliil cadna ma haysaanoo nusuus muxtamila unbaad meesha ku haysa ra'yigaasaana sawaaba wax biyo mustacmal la yidhaahdo oo noocaas oon lagu dahaara qaadan karin wax daliil rasmiya oo ku tusayoo ku cad ma jiro adilada loo deliishadayna kulligeed ixtimaal baa ku jira istimbaadaad iyo ixtimaal un wey macana saasaa raajixo xoog badan laakiin masaladu masale khilaafkeeda xoog badan yahay baabu raddi raddintii buu baabu yahay calaa man cid la radiyo jacala yeelay maa yakhtalifu waxa uu ka soo darsanayo minhu xaggiisa almutawadi'u midka weysaysanaya bacda gusli wajhihi wejigiisa markuu dhaqay kadib mustacmalan ciddii ka yeeshay radinteedu baawiy wuxuu baawiya ruuxu markuu weysaysanayo oo wejigiisa uu dhaqo kadib biyihii hadduu gacanta geliyo soo darsado oo uu gacanta gashado ama labada gacmoodba ha wada geliyo ama hal gacanba ha geliye haddaabad markaad xubin jidhkaaga ka mida dhaqdo gacantii aad biyaha dhex gelisood ku soo qaadato biyahaasi mustacmal bay noqdeen mana ku sii dhahaara qaadan kartid warkaa ninkii yidhi radintiisubaabuyah kaahilfaha in loo qaado saas way macnaa bimacnaa ogow oo fuqahada qaarkood baa waxay ku tageen haddii intaad xubnahaaga xubinka u horeeyo wejigaa dhaqdo gacmihii baa dhaqday wejigiina waa daqday wejigii markaa daqday kadib baad biyihii biyo aad maadan intaad foorreyso gacanta ku shubine gacantii baad la gashay waad soo darsatay markaasaad xubnihii kale ku dhaqday maadaama gacantaadiioo xubin dhaqday aad biyihii dhex gelisay biyahaasi mustacmal bay noqdeen kuwo kale raadso ood xubnaha inta soo hadhay ku dhaqato ama kuwaasi way kaaga dhammaatay ah. ama mxuha ah, raashin ku karso ama aduu meelo kaleeto ku nadiifso ama dharka ku dhaqo laakiin tadhiir kuu geli maayaan warkaa ninkii yidhi radintiisubaabya waxba inuusan ka jirin warkaas baabu raddi radintiibuu baabu yahay calaa man ruux la radiyey jacala yeelay maa yaktarifu waxa uu ka soo darsanayo minhu xaggiisa almutawadi'u ka weysaysanaya bacda gusli wajhihi wejigiisa dhaqidiisa kadib biyaha uu ka soo darsanaya ninkii ka yeelay mustacmalan ka yeelay kaa radintiisuba wy can cabdillahi bni zayd bni caasimin radia allahu tacala canh annahu isaga qiila waxaa lagu yihi lahu isaga tawada' weysayso lanaa annaga noo weysayso wuduu'a rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam nebiga weyse qaadadkiisii noo le qaabkii nebigu u weysaysan jiray bal noogu weysayso aan ku aragna dacaa markaasuu u yeedhay biinaa'in weel buu u yeedhay fa akfa'a wuu gediyey minhu weelka xaggiisuu ka soo gediyey calaa yadayhi labadiisa gacmood buuna ku gediyey calaa yadayhi riwaayad hadda inoo taalla lafdiga inoo yaalla waa saa alfaad kale waxay leedahay calaa yadihi gacantiisuu ku rogay saas way macana akfa'ada waxaa la yidhaahdaa amaala wasabta markaad weelka soo leexiso ood gacantaada ku shubto ayaa la yidhaahdaa akfa'a saas way macana fa akfa'a markaasuu yacni gediyey minhu weelkii buu ka soo gediyey calaa yadayhi labadiisa gacmood buu biyihii ku gediyoo ku shubay faqasalahumaa wuu dhaqay labadii gacmood alaaa saddex goor buu dhaqay uma kadibna adkhala wuu geliyey yadahu gacantiisa ayuu geliyey xagee buu geliyey weelkiibuu dhex geliyey filina fastakhrajahaa gacantiibuu soo saaray oo weel ka soo saaray famadmada markaasuu luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsaday min kafin waaxidatin hal kaf ah yacni hal sacab xaggiis oo biyo ah buu ka sandaarsaday kana luqluqday waxaan u tegi bimacnaa sandaarsiga iyo luqluqashada mid kasta biyo cusub umuuna soo qaadine hal sacab oo uu soo qaaday buu luqluqashada iyo sandaarsigaba isu mariyey oo ka dhigayo macna waa u tegi doonaa masalada macna fafacala markaasuu sameeye daalika arrinkaa alaaan saddex goor buu sameeyey saddex goor buu biyaha intuu soo daray buu mid walba ku sandaarsadoo ku luqluqay uma kadibna adkhala wuxuu geliyey yadahu gacantiisu haddana weelkii dhex geliyey faistakhrajahaa wuu soo saaray gacanta faghasala wuu dhaqay wejhahu wejigiisuu dhaqay alaatan saddex goor uma kadibna adkhala haddana waa geliyey yadahu gacantiisa faistakhrajahaa wuu soo saaray faghasala wuxuu dhaqay yadayhi labadiisa gacmood ila almirfiqayni xusullada laga gaadho maratayni laba goor buu dhaqay laba laba goor buu dhaqay macna uma kadibna adkhala wuu geliyey yadahu gacantiisa faistakhrajahaa markaasuu soo saaray famasaxa markaasuu masaxay bira'sihi madaxiisuu masaxay oo gacmaha mariyey fa aqbala wuu jeediyey biyadayhi labadiisa gacmood buu soo jeediyey wa adbara gadaal buu aadiyey aqbalada waxbay horay buu soo aadiye adbarana gadaal buu aadiyo saas wey qaabka madaxa loo masaxayo qaabka loo masaxayo hadda sida hadalku u yaalo taqriiban waxa weeye aqbala qadaadkuu ka soo bilaabay ilaa fooduu keenay aqbaladu waa saas adbaraduna waxa weye fooduu ka bilaabay ilaa qadaadkuu geeyey saas maa sidan waa daahirka laakiin sida alfaadda tartiibisay ay kutusaysaan u tegi doono waxay tilmaamaysaa in laga bilaabayo xagga hore ilaa qadaadka la keenayo kadibna qadaadka laga soo celinayo fooda la keenayo axaadiista macnaha kutusaysa iyo tanna iskama hor imaanayso ooseyna isaga hor imaanaynin waxaan isaga hor imaanayn faaqbala biyadayhi wa adbara cadfigu waa waw wawduna waxay faa'iidaysaa limutlaqi aljamci inuun labadaba uu sameeyey laakiin ma tartiibinayso wax tartiiba ah kuma tusayso saasaa marka lagu lagu maxaynaya mana uma kadibna kasala wuu dhaqay rijlayhi labadiisa gacmood ila alkacbayni ilaa anqowyada laga gaadho uma kadibna qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu zayd haakadaa sidaasuu kaana ahaa wuduu'u rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam nebiga weyse qaadadkiisii sidaasuu ahaa muttafaqun calayhi ah, saddexdii baa soo saar wa lafdigan hadda meesha inoo yaalana liaxmeda axmed buu u sugnaaday wa muslimin iyo muslim wa muslimin miyuu idinku daray ah kutubta qaarkood kuma darayo wasawaab in lagu daro wa markaad saxiixu muslimka ku laadato lafdigan axmedna wuu wariyey muslimna wuu wariyey laakiin kutubta qaarkood waa muslimiintaa waa ka maqanta maana ayb xadiidkani marka mualifku seebuu u deliishanayaa wa wuxuu u waa iska caddahay sooma waa iska caddahay cabdullahi bnu zayd wayse qaadadkii nebiga markuu tilmaamayey markuu wejiga dhaqay soo haddana gacmihii muusan biyaha soo darsan ayb mustacmal ma noqonin biyihii marka wadaadka yidhi marka biyihii haddii gacanta la geliyeyba mustacmal may noqdeen warkiisa ka bax waay waxba ma hayo bacdu baa warkaa yidhi waase war daciifa ah, wey man war daciifoon meel haysanin xadiidku wuu imaan doonaa wuxuuna ku imaan doonaa muxuu ahaayey wuxuu ku imaan doonaa abwaabta weysada ayaa isagoo sidan u faahfaahsan meeshaasna kaga hadli doonaa axkaamta weyse qaadadka wailaa hadda meesha uu ka deliishanayo kaawa man ayb alimaam shawkani caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay hadalkaasi ay fuqahada qaarkood ku tageen waa hadal baail ah buu leeyahy waa hadal baail ah xadiidkan iyo xadiis kaleo fara badan baana radinaysaa baabu maa jaaa wixii yimid uu yahay fii fadli tahuuri lmar'a haweenaydu biyaha ay ku weyse qaadatay ama ku dahaaro qaadatay wixii ka soo hadhay wixii ka soo hadhay biyaha ka soo hadhay yani ahuurka haddaad tidhaahdo dhacda kor dhigtana biyihii bay noqonaya biyihii haweentu ku weyse qaadatay hadhaagooda wixii ku yimidee ku soo arooray haddaad duhuur dhahdana macnuhu waxoogaa waa waa laga ficlaanaya weyse qaadadkeeday markaa noqonaysa ama dahaaro qaadashadeed maa jaaa axaadiista ku timiduu baab u yahay fii fadli duhuuri lmar'ati dahuuri lmar'ati haweenaydu biyaha ay ku dahaaro qaadato fadligooda waa siyaadada wixii ka siyaaday ee ka hadhay wixii ku soo arooray ayuu baabu yahay ayib fadligoodu macnaha waxa weye ha u fahme inay fadiilo laga wado fadiilo qaar qaabkaa isaga laqmeeyeyba haweenta biyihii ka soo hadhay fadliga ay leeyihiin bayba qaar u fasireen ah. manaaasmano ah. ah, waa lagu khaldami karaa can ilxakam bni camri alkhifaari ana rasuula allahi sal ly wasalam rasuulku nahaa wuxuu reebay an yatawada'a inuu weysaysto alrajulu ninku bifadli tahuuri lmar'ati haweenaydu biyahay ku weyse qaadatay ama ku dahaaro qaadatay inta ka siyaadadee ka soo hadhay ninku inuu ku weysaysto ayuu nebigu reebay sal lay waslam waxaa weriye xadiidka alhamsatu shantii baa weriye ilaa laakiinse ana bna maaja wanasaa'iya qaalaa waxay yidhahdeen nasaa'i ibn maajasa waxay weriyeen iyagu lafdigoodu waduu'a almar'ati saasay weriyeen yani e, saddexda kalaa wariyey lafdigan ah tahuuri lmara laakiin nasaa iyo ibnu maaja iyagu lafdigood waxa weeye waduu bedelka dahuur isku macnayna imaanaysaa maa wa qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi haada kani xadiiun xadiid weeye xasanun oo xasan xadiikaasi waa xadiid sugan cala araajix waxaa kaloo saxiixiyey e, mxuu ahaay alimaam ibni xibbaan e, ibnu xajar sidoo kale wuxuu radiyey alimaamu nawowi oo soo guuriyey xufaaddu inay isku waafaqeen xadiidka alxakam ibni camr ibni khifaari inuu daciif yahay ibnu xajar wuxuu yidhi hariib wey hadalka nawowi yani ma saxsana sheekh albani caleyh raxmat ullah sidoo kale xadiidka waa saxiixiyey fii saxaaxi sunan wa fi lirwa xadiidku marka waa xadiis saxiixa shawaahid buuna leeyahay oo uu ka mid yahay xadiidka cabdullahi bnu sarjis ibni maaja uu soo saariye keyrkii oo odhanaya nebigu wuxuu reebay inuu ninku ku qabaysto biyaha haweenta ka soo hadhay haweentuna inay ku qabaysato biyaha ninka ka soo hadhay ayib laakiin xadiiska culimmadaasi haba saxiixee bacd alxufaad baa daciifinaya oo sida daaraqutni bukhaari ibni qataan iyo keyrkood baa daciifinaya almuhim xadiidku waa sugan yahay haddii eh, sanadkiisa wax ku jirana wuxuu leeyahay eh, xadiid kaleo u markhaati kacaysa uu ka mid yahay xadiid abi daawuud iyo nasaai ay soo saareen min xadiidi rajulin min asxaabi rasuuli lahi sal lay slam aw saxiba nabi sal lay slam marka xadiisku waa xadiidku waa xadiidkaasi marka wuxuu faa'iideynayaa in aan loo ogolayn ninku biyaha haweentu markay qabays waajiba qabaysanayso ama weyse qaadanayso biyaha ka soo hadhay oy reebtay in uu ku weysaysto ama ku qabaysto iyuu xadiidku reebayaa inuu nebigu reebay salawaatu rabbi wasalaamu aleyh saasuu tilmaamaya ayb xadiidta kalena waxay ku dareen haweentana sidoo kale biyaha ninku soo reebay ayadana waa loo diiday taasna xadiidka kalaa ku dartay sida xadiidkaasi ninkaas saxaabiga ah rajulu saxiba nabiy sal alay wasalam kama saxiba abu hurayra xadiidkaasoo isagana saxiixa ku dartay ayb wa qaala ibnu maajaha wuxuu yidhi wa qaala wuxuu yidhi ibnu maajah ibnu maaja wuxuu yidhi waqad rawaa isagoo wariyey bacdahu xadiidkan gadaashiisa xadiidan aakhara xadiid kale isagoo wariyey ayaa wuxuu yidhi alsaxiixu sida saxiixa ama midka saxiixa alawalu waa midka hore yacnii wuxuu ka wadaa xadiid alxakam ah, ibnu maaja wuxuu sameeyey buu leeyahay xadiidka xakam buu wariyey markuu xadiidka xakam wariyey buu mid kale gadaashiisa wariyey markuu kaas gadaashiisa ku sheegay ayuu marka wuxuu yidhi sida saxiixa ah, waa xadiidka xakam oo midka horaa macna ka hore een sheegay oo xadiidka xakam baa sax ayib hadalkaas alimaam ibnu naajir caleyh raxmat sunankiisa waa ku noqday ma arki sunankiisa waa ka fiiriyey maanan helin hadalka isaga ayib madaanta meesha axaadiista uu ku keenay kolley waa ka fiiriyey maanse keen wacan ibni cabbaasin radia allahu canhuma ana rasuula sal alay wasalam rasuulku kaana wuxuu ahaa yaqtasilu mid qabaysta bifadli maymuunata xaaskiisa maymuuna biyaha ka soo hadha buu nabigu ku qabaysan jiray rawaa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa muslimun muslim baa wariyey alimaam buhaari caleh raxmatullahi wuxuu rajaxay xadiidkaasi inuu musnad ibni cabbaas uusan ahayne musnadu maymuuna inuu yahay saas man musnadu maymuuna inuu yahay waana riwaayada akarka saasay badankood ku wariyaan musnadka waxaa laga wadaa xadiidka saxaabiga warinaya ma ibnu cabaas ba mise waa maymuuna marka wuxuu ka dhigayaa isagu inay maymuunata wa can ibni cabaasin ibnu cabaas waxaa laga warin can maymuunata wuxuu ka warinaya ana rasuula lahi sal lay slm rasuulku tawada'a inuu weysaystay bifadli gusliha qabaysigeeda biyihii ka soo hadhay min aljanaabati janaabada ay ka qabaysanaysay ayadoo janaabo ka qabaysanaysay biyo ka soo hadheen biyihii ka soo hadhay inuu nebigu ku qabaystay ama dhihila waxaan dhihila uu ku weysaystay ayay maymuuna sheegtay raa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wabnu maajata ibnu maajahna wuu wariyey ibnu maajah iyo ibnu maajata labadaba xadiiskaasina waa saxiix sheekh albani caleyh raxmat ullah saxiixi sunan ibnu maajah iyo keyrkiibuu ku saxiixinayaa ayib wuxuu faa'iideeyey labadan xadiidba xadiidkii horay macno ahaan ka soo horjeeda daahirka marka la fiiro soo ma xadiiskii hore muxuu yidhi ya wuu diidey labadan xadiisee dambena way ogolaadeen way sugeen nabigaa sameeyey bay leey wa ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ikhtasala way qabaysteen way qabaysatay bacdu aswaaji nnabiyi nebiga xaasaskiisa qaarkood baa qabaystay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam fii jafnatin jafne ayay ku qabaysteen jafnadu waa waa muxuu ahaaye baafka wa baafka weyne muxuuaha beshinka aan dhacdo ayaa la yidhahdaa jafnada taqriiban xeedho ahaan waay xeedho ahaan waay lagu qabaysan jira fii jafnatin ayay ku qabaysatay fajaaa nabiyu nabigaa yimi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam liyatawada'a si u weysaysto minhaa jafnadii habiyihii meeshaa ku soo hadhay si uga weysaystuu nabigu yimi sal ly wasalam aw amase yaktasila inuu qabaysto ma weysuu rabay mise qabays buu rabay waa shaki ma inuu ka qabaysto biyaha ayaga ku qabaysto mise inuu ku weysiisto fa qaalad markaasaa waxay tidhi lahu isaga waxay ku tidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay innii anigu kuntu waxaan ahaa markaan biyahan isticmaalayay junuuban mid janaabo qabtaan ah rasuul ilaahayo biyahan meeshan aad hadhaagooda rabto inaad isticmaasho markaan isticmaalayay waan janaabo qabay fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam ina almaaa biyuhu laa yujnibu ma janaabo ma janaabaan haddaa adigu junub ahayd debiyuhu janaabo ma qaadaan buu ku yidhi laa yajnubu iyo laa yujnibu labadu waa sax janaba yajnubu iyo ajnaba yujnibu labadu waa sax waa la xarakayn kara rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda wannasaa'iyu watirmidiyu wa qaala wuxuu yihi tirmidi xadiidun way xasanun oo xasanun saxiixun haddana saxiix ayib xadiidku waa sidaas waa saxiix waxaa saxiixiyey sidoo kale ibnu khusayma ibnu xibbaan xaakim ibnu xajar dahabi sheekh albani iyo keyrkood cilo aan dhib u yeelayn oo xadiiska dhib ku keenaynin baa qaarkood ku cileeya laakiin ciladaasi wax weyn male xadiiku waa sugay xadiidkani muxuu la mid yahay labadii xadiid ee dambe sooma oo sheegayey in haweentu biyaha ka hadha laguna qabaysan karo laguna weysasan karo ah, ayb warku marka wuxuu isugu yidhi axaadiis diidanna waan haynaa kuwo ogolla waa haynaa nebiguu sameeyeyna waa haynaa isagoo reebayna waa he see la yeeli way ayb qultu waxaan idhi buru sheekha warkiisa waa ka marka fiqigiisi iyo istinbaadkiisi iyo siduu xadiisu isu waafajinayo say la tahay waat qultu waxaan idhi buri sheekhu wa aktaru ahli lcilmi culimmada badankood cala aruksati bay ku dul sugan yihin idan lirajuli ninka loo idmo min fadli tuhuuri tahuuri lmar'ati haweenayda biyaha ay ku dahaaro qaadatay wixii ka soo hadhay in ninka loo ruqseeyo loo idmo arrinkaasay culimmada badankood ku dul sugan yihiin wal axaadiistuna asaxu mid saxiix badan weeye bidalika arrinkaas wal axaadiista oo bidalika arrinkaa ku soo aroortayna asaxu iyadaa saxiix badan oo ka saxiixsan midda diiday buu ku yidhi saasuu ka wadaa macana soo axaadiista qaarna ma diidin qaarna ma ogolaan wuxuu ku yidhi axaadiista ogolaatay ayaa ka saxiixsan oo ka xoog badan xagga sixada midda diiday waa kow waa midda labaad ee culimmada badankood ba saasay ah, in uu ninku isticmaali karo biyihii haweentiisa ka soo ka ayb waxaa qaba abu xaniifa thawri maalik iyo shaafici saas macana waxay leeyihiin waa banaanta wa karihahu waxaa kahday buu yidhi oo dhibsaday arrintaa iyada Ah, ninku inuu isticmaalo biyihii haweentiisu soo reebtay kerihahu arrinkaa waxaa kahadoo karaahaystay axmedu axmed iyo wa isxaaq isxaaq ibnu rahwiya ah, isxaaq ibnu ibraahim ibnu rahwiya faqiih muxadis uu ahaa saaxib imaam axmed ayb idaa goortiibay karaahaysteen khalad ay la goonin noqoto bihi biyaha iyaga axmed iyo isxaaq waxay yidhaahdeen annaga eh, waxoogaa karaaha nagula jirta ma fiicna xaaraan weeye ma dhahayno laakiin karaaha ku jirta biyaha haweentu soo reebtay in lagu qabaysto ama lagu weysaysto waase goormay dhaheen hadday la gooni noqoto keligeed meel la gasho ah, markaa way marka karaahadu jirto laakiin hadduu la joogo isagoo la jooga ay markaa isla qabaystaan oo hawshii markaa meel lala jooga ay tahay karaaha male markaa agtooda saas warkaa maxaad ku keenteen wuxuu yidhi huwa hadalkaasi qawlu cabdillaahi bni sarjas waay ama sarjis saxaabigaasaa hadalkaa qabay oo isaguna sidaa ku tegey wa xamaluu waxay ku xambaareen siday u jamcinayaan labada xadifiir marka waa kuwee axmed iyo isxaaq madhabkooda ay mareen oo hadday la gooni noqotona inay karaahiya tahay haddayna la gooni noqonina inayna karaaha ku jirin arrinkaasi wejigay mareen oo axaadiista u jamciyeen ayuu marka kuu sheegi rabaa wuxuu yidhi wa xamaluu waxay ku xambaareen culimmada sidaa qabtay xadiida maymuunata waxay ku xambaareen oo xadiiska bannaynaya calaa annahaa ayadu lam takhlu may maynan la gooni noqonin bihi isaga biyaha ay ku dahaara qaadanaysa maymuuno nebiguna uga dambeeyey waxaan ku xambaaraynaa dee maynan la gooni noqoninoo nebigaaba la joogay markay isticmaalaysa nebigaa la joogay markay iyadu ka baxdayna isagoo la joogay buu uga dambeeyo isticmaalay saasaan ku xambaaraynaa wixii saas saasahoo la wada joogo lala joogana halkaa mariyo karaaha malaga axaadiistaana halkaa mari maxay saa u yeeleen wixii markaa ay aynan la gooni noqonin soo saa mayna ka dhigin axaadiista nahyigana maxay ku xambaareen wixii ay markaa la gooni noqoto jamcan kulmin darteed bay saa u yeeleen baynahu xadiidka maymuuno dhexdiisa iyo wa bayna xadiidi alxakam ay kulminayaan xadiidkii xakamsoo kii diidaya maaha xadiidkii maymuunana soo kii ogolaanaya maa xadiistaasay marka kulminayaan macna ay isugu yimaadaan bay samaynayaan waxay rabaan inay ku yidhaahdaan axaadiista diidayna waa markay la gooni noqoto ku xambaar axaadiista ogolaatayna markii lala joogo inaysan la gooni noqonin ku xambaar axaadiistu maba isdiidanaba adiga unbaa si xun u fahmay a adiga unbaa fahmu kula qalloocdee ma diidana warka nebiga ka sugan labadan sugan labadu mas ma diidayaan sidaasi uu ku tawjiihiyey iyo tawjiiha dambe uu sheegay waa axmed iyo isxaaq iyo culimmada la qabtaa amaa ragga hore oo badankooda oo ay leeyihiin way bannaan tahay way bannaan tahay oo wax karahaana kuma jirto laba laba jid mid bay marayaan xadiiskan marinaya qaar waxay leeyihiin tarjiix bay marayaan oo waxay leeyihiin waa midda uu tilmaamay sheekhu oo axaadiista inuu nebigu dumarkiisa biyihii ay reebeen ku weyse qaatay ku qabaystay axaadiistaasaa xoog badan oo rajaxan tan kalena iyadaa ka xoog badan min xayu hubuut wasixa sooma halkaa qolaa martayo halkaas axaadiistaas way daciifiyeen taqriiban nooc dacfiyay ku xambaareen tarjiix baa la yidhahdaa kaa isaga qolo kaleetoo isla iyaga ka midana waxay yidhaahdeen maya axaadiistu way sugan tahay labaduba way sugan yihin laakiin waxaan leenaha way banaanta maxayd u banayseen karaahana kuma jirteen waxay ku xambaareen xadiista reebtay ee nahyiday nahyigu nahyu tanziih bay dhaheen waa uun laga fiican yahay baa laga wadaa samaynta nebiguna waxay ku tusaysaa way idiin bannaanta war waa laga fiican yahay laakiin haddaad samaysaan ood isticmaashaan ood ku qabaysataan ood ku weysaysataan iyaduna dhib male laakiin waxoogaa waa laga fiican yahay waa laga fiican yahay waa xaggee xadiiu xakam waay nahyiga macnahaas faaidey nahyigu soo taxriim ma faa'iidayn jirin maxaan tansiih ugu xambaarnay leanna waxa weeyaan qariinada ah axaadiista nebigaa sameeyey dhahaysa baa yaa ka sarfisay nahyiga taxriimka ka sarfisay oo tansiih u sarfisay leanna qariinaan haynaa axaadiis kalaan haynaa adiga in la jamciyaa fiican axaadiista bedelkii la kala rajixi lahaa leanna waxa weeyaan qaacidada usuuliga waxa weeye yani waxa weyaan laa yusaaru ila atarjiix ila cinda tacaduri اljamci markuu jamc suuroobi waayo iyo macna axaadiista laysugu keeno oo nusuusta laysku waafajiyo oo kulligood loogu wada camalfalo macnaha markuu adkaadoo suuroobi waayo markaa unbaa la kala xoojiyaa oo la kala rajaxaa marka tarjiix intaanaan aadin jamac baan raadinayna jamcuna siyaabahaasaa lagu jamcin ama madhabka imaam axmed iyo isxaaq oo markay la gooni noqotayo markayna la gooni noqonin mar saas jamac wa ama madhabka jumhuurta maro waxaad tidhaahdaa nahyiguna waa litanziih ficilkuna waa liljawaaz intaas waa la mari karaya man wuxuu yidhi marka sheekhu imaamku wuxuu yidhi faama uslu rajuli wlmara faama guslu rajuli ninka qabaysigiisa walmar'ati iyo haweenta wa wuduu'uhumaa iyo weysaysigooda jamiican ayagoo wada jira ay wada qabaystaan oo wada weysaystaan fala khtilaafa wax khilaafa fiihi dhexdiisa ma ahanin buui mas'ale kanuu keenayo si wada jooga inay biyaha ugu wada weysaystaan oo gacmaha la wada galaan ama si wada jooga iyagoo wada jooga inay weelka ka wada qabaystaan taa iyada ah inay bannaan tahay khilaafka kuma jiro khilaafku goormuu imaanaya marka loo kala dambeeyo adigu iga hormar anna waan kaaga dambeeya war adigu iga hormar anna gadaashaadaan qabaysan doonaa warkaasi markuu meesha soo gala khilaaf ku imaanaya sooma laakiin haddii inta meeshii qabayska la wada galo weelkii dhexda la dhigto dhinacyaha laga maro ood adiguna mar darsato iyaduna mar darsato taasi iyada khilaaf male war male buutay ijmac wey waa laysla ogolyahay inay bannaan tahay macna ayib sidaa imaamku uu sheego in suurada noocaasa laysla ogolyaho khilaaf ku jirin ayaa waxaa ijmaaca soo buriyay culimo kale imaamu taxaawi baa soo guriyey qurtubi baa soo guriyey waxaa soo guriye nawowi keyrkood baa soo guriyey ayib laakiin khilaaf baa jira masalada ijmac mehe khilaaf baa jira ibn mundir iyo eh, mxuu ahaay ibn cabdibar iyo baa soo gurinaya inuu khilaaf jiro lakin khilaaf eh, daciif ah. qaalat ummu salma waxay tihi axaadiisteeduu marka keenaya suuradaa ah hadday intay biyaha dhexda dhigtaan ka wada qabaystaan inaan laysku khilaafsanayn adiladeedibuu keenaya qaalat ummu salmata waxay tidhi kuntu waxaan ahaa akhtasilu mid qabaysata ana aniga wa rasuuluullah sal alay wasalam iyo rasuulku min inaa'in waaxidin hal weel baanu xaggiisa ka qabaysan jirnay min aljanaabati baanan ka qabaysan jirnay hal weel baanu xaggiisa ka wada qabaysan jirnay janaabada anagoo ka qabaysanayna muttafaqun calayhi saddexdii baa wariyey ayb wacan caaishata waxaa laga warin qaalad inay tihi kuntu waxaan ahaa akhtasilu mid qabaysata ana aniga iyo warasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam min inaa'in waaxidin hal weel xaggiisa ayaanu ka wada qabaysan jirnay takhtalifu xaal ay isdaba marayso aydiinaa gacmahanagu fiihi weelka dhexdiisa ay isu daba marayso maxaa laga wadaa bimacnaa marna anaa soo darsanaya ya markay gacmahaygu weelkii ka kacaan nebiga gacmihiisa ii dabamaraya gacmaha nebigu markay kasoo toosaana kuwaygaa daba maraya ikhtilaafka saasa laga wadaa takhtalifu fiihi aydiina ayb min aljanaabati janaabada xaggeedaana kaga hoysan jirna man min aljanaabati ama janaaba darteed muttafaqun calayhi saddexdii baa wariyey wa fii lafdi lbukhaariyi bukhaari lafdigiisa waxaa ku sugan min inaa'in waaxidin lafdiga bukhaari isagu u wariyey waxa weye min inaa'in waaxidin hal weel xaggiisaanu ka qabaysan jirnay nakhtalifu xaal aanu dardarsanayno minhu xaggiisa jamiican dhammaantana wada jir nakhtalif ikhtiraafka waxaa laga wadaa inaad shayga gacanta darsato ama weel darsato bimacnaa waxaa laga wadaa weelkii biyuhu ku jirao dhexda yaala intay dhexdooda dhigaan oo caaishana xagga ka marto isaguna xagga ka maro buu isaguna gacmihiisa darsanoo isku shubi ayaduna gacmaheeda markeeda darsanoo isku shubi saas macana ele muxuu ahaye biyahan kor ka imaanhaye uun shululluq uun kugu shubmahayo ma jirin sooma ah, weel baa lasoo soo qaadanaya af weyn biyi baa la dhiganaya saasaa loogu wada qabisanaya nin iyo xaaskiisa walimuslim waxaa u sugnaaday min inaa'in weel xaggii baan ka qabaysan jirin oo baynii wa baynahu nebigiya aniga noo dhexeeya waaxidin oo mid ah hal weel oo aniga isagana dhex yaal fa yubaadirunii markaasuu iiga hormarayaa xataa aquula ilaa an idhaahdo dac lii dac lii iidda iidda ah, iidda iidda bimacnaa waxa weeyaan eh, gacmihiisaa iiga hormaraya wuu iga boobaya markaasaa waxaa leeya iidda rasuulilaahi ayib ah, wa fii lafdi nasaa-iy lafdigiisu wuxuu ahaa min inaa'in waaxidin hal weel xaggiisaanu ka wada qabaysan jirnay yubaadirunii xaal uu iiga hormarayo wa ubaadiruhu aniguna mar aan isaga uga hormarayo ah, yani waxa wey tartan ah, mar isagaa gacmihiisuu iga hormaraya biyihiibuu iga hor qaadanaya marna anaa ka hormarayo biyihii baan ka hor qaadanaya ayib xataa yaquula ilaa uu nabigu yidhaahdo sal lay wasalam dacnii na wa ana aniguna aquulu mar waxaan dhihi markuu iga hormaro wa ana aquulu anna waxaan dhihi dac lii rasuulilah anna ii da waa dad isqabo yani waxa wey waa kaftan biyaha qabiiska kortigiisa lagu wada hadlayaayo hadalkaasi dhib male faa'iide kaloo siyaadaan haysanaayo faa'iidadan halkaa ka helay waxa weye musqushayaan lagu hadlin marka la yidhi ama meesha lagu qabaysanayo macnaheedu waxa weeye intaad u fadhido xaaja gudashada waay haddaad xaaja gudashada ka kacdo musqushiiba ku dhex jiri waad hadli kartaa marka xor baad xataa haddaad qaawanta soo ma ilan fi lqaalib nebigii caaisha markay isla qabaysanayaan marya lama qabo haddana maca daalika iyagii baa wada hadlay daclii daclii iidaa iidaa baa la leeyahy soo ma marka macnuhu ma aha meesha lagu jiro ama xaaladda ruuxu uu ku sugan yahay qaawanaanta meehe marka xadiisku ku soo arooray nahyiguna ku yimid ee khaaska ku yahay waa intaad xaajada u fadhido wa markaas aadan hadli karin sida xadiiska ku yimi macna waan u doona insha allahu tacala axaadiistaasi marka waxay faa'iideynaysaa labada ruux ee haweenta iyo ninka ah markay isla qabaysanayaan ayada xaaladaasi inay wax karaahiya ayna ku jireen waana sidaas aan soo guurinayba aimo badan inay ijmaac soo guuriyeen khilaaf baa ku jira aan xoog badnayn lakiin masladu waa sidaas baabu xukmi lmaai biyihii xukumkooduu baab u yahay idaa goortii laaqathu biyihii ay la kulanto annajaasatu nijaasadii markay la kulanto biyihii markay nijaasa ku dhacday oy nijaasada la kulanto xukumkoodu wuxuu noqonaya biyahaas ayuu baabu yahay ayib ama biyuhu korka ha ka yimaadeenoo nijaasada ayagu kor ha kaga yimaadeen ama nijaasadu kor ha ka timaado oo biyaha iyadu ha ku timaado biyaha iyo nijaasadu markay kulmaan xukumka biyuhu muxuu noqonaya can abi saciidin alkhudri radi allahu canhu qaal sacd bn malik qaala wuxuu yihi qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay o anatawada'u ma weysaysanaynaa min bi'ri budaacata ceelka budaaca la yidhaahdo maka weysaysanaynaa maka weysaysanaa wey macna maka weysan karna wa hiya bi'ru budaacana bi'run ceel wey oo tulqaa lagu rido ama lagu tuuro fiiha dhexdeeda alxiyadu maryaha dhiigga caadada laysaga tirtiro alxiyad waa jamcu xiida xiidadana waxaa la yidhaahdaa waa karinta ama marada yar ee ay dumarku caadadu markay ku dhacdo ay isaga tiraan ama markay soo socotoba ay xubinka ay muxuu ahaayey u isticmaalaan oo ay markaa ku timaado caadadu ay gaadho yani karmo yaryar maryayno saasoo kale ayaa jira waa meesha hadda muxuu ahay dumarku olweyska ay ka isticmaalaan ah, rag badan inaysan aqoonin baaba laga yaabaa adiga olweys iska dheh saas way macana wahiya bi'run wey oo tulqaa lagu tuuro fiiha dhexdeeda alxiyadu karmaha ama maryaha yani xaydka leh ee xaydka loo dhigo waluxuuma alkilaabi waluxuumu lkilaabi eyda hilbahoodana waa lagu ridi jiray wanatnu iyo waxyaalaha uraya ceelka waxaasa lagu ridi jiray hilibka eyda iyo waxyaalaha uraya iyo maryahaasi cadada iyo dhiigga lagu tiro waxaasaa lagu ridi jiray ceelka fa qaala rasuulu sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi ceelkaasaa marka la weydiiyey biyihiisa maka weysaysanaa fa qaala wuxuu yihi rasuulu sal lay slam wuxuu yidhi almaau biyuhu tahuurun waa kuwo wax daahiriya laguna laiskuna daahiriyo laa yunajisuhu mana nijaaseeyo biyaha shay-un waxba biyuhu waxbay daahiriyaan waana lagu dahaaro qaataa wax nijaaseeyana ma jiro waxaa wariye axmedu axmed baa wariye waa abu daawuudo iyo abu daawuud watirmidiyo wa qaala wuxuu yihi tirmidi xadiidun way xasanun oo xasana wa qaala axmed ibnu xambal wuxuu yihi xadiidu biri budaacata xadiidka ku soo aruuray ceelka budaaca la yidhaahdo xadiidun way saxiixun waa saxiix xadiidkaasi sixadiisa hadal badani kama joogo waa xadiid saxiix waxaa kaloo saxiixiyey culimmada saxiixiisay ka mid ah alimaam yaxya ibnu maciin ibnu xasm xaakim baqawi ibnu qusayma ibnu xibbaan ibnu taymiya axmed shaakir sheekh albani keyrkood xadiikaasi marka waxdiisu wa fii riwaayatin riwaayo kale dhexdeeda waxaa ku yimid oo liaxmeda axmed u sugnaaday wa abi daawuud iyo abi daawuud inahu nabiga sal alay wasalam inahu amar iyo shani yustaqaa waa la warow dalbaa laka adigaa lagu warow dalbaa nebi allow min bi'ri budaacata ceelka budaaca la yidhaahdaa biyo lagaaga dalbaa isagaa biyo lagaaga soosaaraayo biyo lagaaga raadiya biyo cabaysaba isagaa lagaaga keenaaba wahiya iyaduna bi'run waa ceel oo yutraxu lagu rido fiiha dhexdeeda maxaayidu baa lagu rida maxaayidu waa islayadii waa jamcu maxiida oo maryihii macnaha dhiigga caadada la marinayo wa hiya bi'run way oo yutraxu lagu rido fiiha dhexeeda maxaayidu nnisaa dumarku karmaha iyo maryaha ay caadada iska mariyaan oo isaga tiraan ayaa lagu ridaa wa laxmu lkilaabi baa lagu ridaa eyda hilibkooda wa cadiru nnaasi iyo dadka saxradooda dadka xaarkooda iyo saxaradoodana waa lagu ridaa faqaala rasuulu lahi sal lay slm rasuulku markaas wuxuu ceelka noocaasee waxaas lagu rido baaba biyo lagaaga keena baa oo biyahaad cabto ba lagaaga keena soo cajiib maa markaasaa rasuulku wuxu uhi sal alay waslam ina almaaa biyihii tahuurun waa kuwa daahiroo wax daahiriya lafahoodana waa daahir waxna way daahiriya laa yunajisuhu mana nijaaseeyo shay waxba ma nijaaseeyo warkaa ka baxa waxbaa lagu riday iyo xayd baa ku dhacay iyo ey baa ku dhex barqaday ka baxa warkaa biyuhu waa daahir mudahira wax nijaaseeyana ma jiro nabigu sal l sl xadiikaas waa xadiiska caanka ku ah xadiiu bi'ri budaaca ayuu caanku ishkaal baa laga yaabaa inuu jiro dadka qaarkood isweydiinayaano oo ceel noocaasoo magaaladuba ka cabayso nebigana biyo looga keenayo dadkuna biyiheedaba u baahan yihiin biyo yaraanna ay waagaa jirtayba seebaa waxa noocaas loogu dhex ridi jiray ya oo saxrada iyo muxuu ahay maryaha muxuu ahay dhiig ku yaalla iyo eyga hilibkiisa iyo waxse loogu lidi jiray ya soo nadaafad iyo magaalada biyaheedii iyo in la ilaaliya ma ahayn ibni aadamku gaalkiisii iyo muslimkiisii iyo jaahiliyadii iyo bacdis kulli biyaha laga cabayo in nadaafadooda la ilaaliya ah. ahayd soosma marka seebay saxaabadu waxa ugula qasti jireen ceelka su-aashaasi waa su-aal ishkaal laysweydiin waayo waxaa ka jawaabay alimaam asindi fii xaashiyati annasaa-i ayuu kaga jawaabay waa ninkaan arkay inuu ishkaalkaa keenay kana jawaabay meel kale kuma arag wallahu aclam wuxuu leeyahay arrintaa iyada ah saxaabadu inay u qasteen oo u kaseen in loo maleeyo khalad waay waxaase suuroobi kartuu le arrintu inay ku imaan jirtay ee ceelku inuu ku yaalay meel hoose dhulka qaybihiisa hoose inuu ku yaalay marka karimahaas wasakaysanaya eyga hilibkiisa iyo saxarada iyo meelahaas dadku ay ku daadiyaan roobku markuu doo intay biyuhu soo qaadaan yay ceelka kusoo daadin jireen ama dabaylaha intay soo qaadaan bay ceelka kusoo ridi jireen ama labaduba way iska kaashan jireen oo biyuhuna waa soo qaadi jireen dabayluhuna waa soo qaadi jireen wuxuu yidhi culimmada qaarkoodna waxay dhaheen munaafiqiintu inay samayn jireen baa dhici karta sidaanoo qolaa adigu marka soo uruuriyo annaga hadda muhiimadda naga khusaysaay waxa weye biyaha ceelkaasee waxaasoo dhan ay ku dhaceen ma nijaasoobeen markii nebiga la weydiiyey wuxuu yidhi biyo maba nijaasoobaan biyaha wax nijaaseeyeba ma jiro halkaasuu nabigu uga baxay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayib su-aashu waxay tahay marka ceelkaasi biyihiisu intay la ekaayeen qiyaastee bay ahayd alimaam abu daawuud baad arrintaa iyada yani baadhay ilan ceelku markaas imaamu daawuud qarnigii taqriiban saddexaad qarnigii saddexaad marka muddo waxaa laga joogaa taqriiban qarni iyo badh ah boqol iyo konton boqol iyo lixdan adu wakti baa laga joogaa marka ceelkiibuu u qastay bal inuu soo ogaado qiyaasta u yahay tiibuu sheegaya marka qaala abu daawuud wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay qutaybata bna saciid baan maqlay waa sheekhiisa oo qaala yidhi sa'altu waxaan maqlay wa sa'altu waxaan weydiiyey qayima bi'ri budaacata ceelka bidaaca la yidhaha ninkii horjoogihiisa ah ee mas-uulka ka ah qayimku waa ruuxa shayga mas-uulka ee horjoogaha ceelkaa ninkii horjoogihiisiibaa waxaan weydiiyey can cumqihaa ceelkan muxuu ahaayey cumqiga waxaa la yidhahdaa salkiisa inta uu qodan yahy oo hoos uu qodan yahy waa intee baan idhi buui qultu waxaan idhi buu idhi di'ru budaacata can cumqihaa qultu waxaan idhi akaru maa yakuunu fiihi lmaa oo weliba waxaan sii weydiiyey buuhi akaru maa yakuunu inta ay yihiin fiiha dhexdeeda almaau biyuhu inta ay yihiin inta ugu badani salkiisu intee buu gaadhsiisan yahay akaru maa yakuunu inta uu yahay inta ugu badan fiiha dhexdeeda almaau biyuhu ay yihiin intay biyuhu ku jiraan inta ugu badan yahay ilan ceelku marna biyuhiisu hoos bay u dhacaan soo marna ma soo bataan markuu ugu biyo badan yahay baan weydiiyey buu bal iiga war qaala wuxuu yidhi ila ilaa gumeerkuu soo gaadhaa markay biyaha ugu badan ku jiraan ilaa gumeerkuu soo gaadhaysa gumeerku sooma taqaana ah, caanadu waa meesha ay muxuu ahaay cawrada ka koraysa timuhu ka soo baxaan meeshaasaa la yidhaha halkaasuu soo gaari jiray markuu biyaha ugu badan ay ku jiraan qultu waxaan idhi faidaa naqasa hadduu nusqaamana markay biyuhiisu hoos u dhacaan qaala wuxuu ihi duuna alcawrati cawraduu ka hoos mari jira cawrada ayuu ka hoos mari jira marka maxaa laga wadaa cawradu bimacnaa waxa waa meesha uu ku yaallo xubinka muxuu ahay cawradu marka hoos buu uga dhici jiray ama lowyaha ama bawdyaha meelahaasu marka tegay ayib qaala abu daawuud wuxuu yidhi sheekhiisii baa intaa uga sheegay sheekhana waxa u sheegay ninkii ceelka joogay ee mas-uulkaba ka ah qaala abu daawuud wuxuu yidhi marka qadartu waan qiyaasay buui waxaan qadaray bi'ra budaacata ceelka budaaca la yidhaahdo biridaa'i go-aygaan ku qadaray buui Ah, go-aygii baan ku qiyaasay bu ilan markaa mitir iyo ma jirin ah, go-i baan saa u saaray bu famadadtuhu markaasaan fidiyey buu ihi calayhaa ceelka korkiisaan saa ugu fidiyey buui go-a uma kadibna daractuhu waan dhudhumiyey muxuu dhudhumiyey gu-i ilan ceelka ma dhudhumin karti sooma ceelka haddaad dhudhumiso waabaad ku dhicin soo ceelka inaad shay saarto shaygiina markaa aad dhudhumiso maaha sidaa way macana marka maradii markaan saaray ayaan maradii dhudhumiyey buuri ayb fa idaa markaaba carduhaa ceelka ballaciisu sittatu adrucin waa toddoba waa lix dhudhun a ceelkii haddaan dhudhumiyey wuxuu noqday lix dhudhun buu noqday wa sa'altu waxaan weydiiyey buuhi alladii kii fataxa furay lii aniga baabal bustaani deerta uu ku yaallo iriddeeda ninkii iisoo furay iga furay ayaan waxaa weydiiyey oo fa adkhalanii ii geliyey ilayhi ceelka xaggiisa ii soo geliyey oo iridda iga furo meesha i keenay ayaan waxaan weydiiyey buuhi hal guyira ma la bedelay binaa'uhaa ceelkan dhismihiisa miyaa laga bedelay camaa kaana calayhi siduu ahaan jiray abu daawuud markaa waktidu ma way ah, sidii uu ahaan jiray ma waxbaa iska bedelay ama wax lagu siyaadiyey ama wax laga dhimay ma sidii horaa mise waxbaa iska bedelay faqaala wuxuu ihi laa maya wax iska bedelay ma jiro sidaa unbuu ceelkani ah wara'aytu waxaan ku arkay u hi abu daawuud fiiha ceelka dhexdiisa waxaan ku arkay maaan ambiyo mutahayira lowni midabkoodu isbedelay haddaan ceelka saa u fiiriyeyna biyo midabkoodu bedelan yahay baan ku dhex arkay oo ceelka ku jira saas manaa ceelkaas marka loo bedelo hadda masalan muxuu ahay maqaayiistan aan isticmaalo oo mitirka ah. salkiisu ilaa caanada ama gumeerka waa hal mitir taqriiban lixda dhudhunna waa saddex mitir warka murtidi wuxuu isugu maanaya marka taqriiban ilaa salkiisuna hal mitir buu ahaa balliciisuna saddex mitir buu ahaa markuu ugu bato marka heerkaasu biyuhu gaadhay marna wuuba ka nusqaamayo biyaha noocaasoo waxaa lagu dhex ridayo haddana daahir bay ahaayeen waa lagu weysiisanaya waana la cabah nebiga markii la weydiiyena wuxuu yidhi biyuhu waa daahir muxuu ahaaye biyuhu waxaa ina alma'a tahuurun laa yunajisuhu shay xadiidkaas saxiixa ah sababtuu ku yimidna laynoo sheegay xadiidkaas waxaa deliishaday culimmada qaar ka mida oo ku tegey biyuhu ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen qiyaastoodu intay doona ha bannaato nijaasa hadday gaadho biyuhu sidooda maba nijaasoobaan ilaahu ama koob iyo galaas ha ku jira ama biyo aad u fara badan ha noqde nijaase biyaha gaadhay maba nijaasayn kartaba allaahumma hal mar mooye oo goormo ah nijaasadaasi hadday baddasho biyaha oo midabkooda ay baddasho ama urkoodii ay bedesho ama dhaqankooda ay bedesho markaa way nijaasoobayaan oo maxaad xaaladaa uga soo reebteen maxaad u deliishateen xaaladaa inay nijaasoobayaan ijmaacaan u deliishanay waana saasoo xaaladaa ijmaac baa ku sugan layskuma khilaafsana biyuhu hadday nijaasadu bedesho inay nijaaso yihiin ama ha badnaadeen ama ha yaraadeen taa khilaaf kuma jiro xadiis baa kuso aror lakin waa daciif laakiin ijmaaca la deliishada xaaladdaa waxaan ka ahayn oo biyuhu aynay isbedelin ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen nijaasadu biyaha ma nijaasaynayso sidaasay ku tageen ra'yigaana waxaa qaba culimmada qaar ka mida waxaa ka mid ah alimaamu maalik baa ka mid a ah, fii riwaayati madaniyiina canhu ibn cabdilbar baa weliba rajaxay waxaa ka mid a culimmada sidaa qabta daahiriyada waxaa ka mid a riwaaya can axmed taabiciinta fuqahadoodii rag badan oo ka mid ayaa sidaa qaba yaga waxaa isaguna ku tegey alimaamu thawri awsaaci saciid ibnu qaaan yaxya ibnu saciid ibnu qataan baan dhihi lahaa cabdiraxmaan ibnu mahdi waxaa doortay culimmada shaaficiyada rag ka mid oo uu ka mid yahay ibnu mundir hazali ruyaani waxaa kaloo rajaxay sheikhu islaam ibnu taymiya biyaha ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen haddaynaban isbedelin ma nijaasoobaya nijaasaduna ma saamaynayso sidaasay ku tageen xadiiskanaana asal ah leanna waxa weeyaan cumuumka xadiidka macnaha faa'idiinay leeyihi almaau tahuurun laa yunajisuhu shayun shayun waa nakiratun eh, fii siyaaqi nafyi waay min siiqi lcumuum bay ka mid tahay saas daraaddeed waxba ma bedelayaan sidaasay ku tageen ama jumhuurta fuqahadu sida alimaam abu xaniifa shaafici axmed ayagu waxay qabaan maya biyaha aynu kala qaadno biyuhu hadday biyo badan yihiin nijaasadu hadday gaadho inay baddasho mooye ma nijaasaynayso biyuhu hadday biyo yar yihiinna nijaasadu markay gaadhaba ama ha baddasho ama yayna beddelin gaadhidda ay gaadha bay ku nijaasoobaya ya waana mid warkaan naqaano soma inaga warkaynu naqaano kaas biyaha yar nijaasadu haddayba gaadho bas waay waa nijaaso daadiya biyaha yar iyo biyaha badan inay kala qaadaan bay madhabkaasay ku tageen maxay deliishadeen xadiidka inoo soo socda deliishada markaasay haddana ku kala tegi doonaan biyaha qiyaasta la dhihi karo way badan yihiin oo nijaasadu inay badasho mooye ma saamaynayso iyo way yar yihiin oo haddayba la kulantaba way nijaasaynaysaa qiyaasta yaraanta iyo badnaanta lagu kala garan karo waa qiyaaste markaasi haddana iyagu iskusii khilaafaya oo axmed iyo shaafici baa meel wada mari abuu xaniifana meel kale ku dhuf saas way macana marka qiyaasta biyaha yar iyo biyaha badan isku waafaqi maayaan xadiista ay deliishadeen oy masalada u deliishadeenna waa xadiidkan inoo soo socda ee caanka ku ah xadiidu lqullatayn meeshaasaan kaga hadli doonaa istidlaalkooda iyo masaladu dhankay u xoog badan tahay hada bilahi towfiiq sal allahuma slam ala nabiyina mxamed wala ali sabi wslam insha allah taala